alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii salaasatu usuul waxaynu joognay alaslu haalis baynu joognay sheikhu waxau uhi raximah llah alaslu haalis macrifatu nabiyikum muxamadin sala allahu aleyh wasalam nebigeenna inaa garataan oo aqoonsataan oo muxamed ah sala allahu alayhi wasalam wa huwa muxamed bnu maxamed waa ina cabdilaahi cabdilaahina waa ina cabdimualib cabdimualibna waa ina haashimi cabdimualib magaciisa waxaa la odhan jiray shayba shaybat alxamdi ayaa la odhan jiray haashimna magaciisa waxaa la odhan jiray camri baa la odhan jiray haashim waxaa lagu itlaaqay yacni wakhtiyadii abaaraha inuu markaa yacni markaa u samayn jiray yacni markaa yacni yani markaa sariidka iyo ashyaada u samayn jiray madeeqsi ayuu ahaa haashimna waa ina cabdimanaaf cabdimanaafna magaciisa waxaa la odhan jiray almugiira ayaa la odhan jiray wa haashimun min quraysh haashim wuxuu ka mid yahay quraysh wa qurayshun min alcarab qurayshna waxay ka mid tahay carab bay ka mid tahay bal waa afdalu yani qabaa'il alcarabi nasaban waalcarabu min duriyati ismaaciil carabtuna waxay ka mid tahay tafirtii nebi ismaaciil calayhi salaam ibni ibraahiima ismaaciilkaasoo in ibraahiima alkhaliili khaliil araxmaan ahaaday waittakhada allahu ibraahiima khaliila allah wuxuu ka yeeshay nebi ibraahim khaliil buu ka dhigtay miduu aad u jecel yahay ayuu ka dhigtay khaliilna waa min alkhullah la min alkhalla saynu hore usoo sheegnay calayhi wa calaa nabiyina afdal wassalaam calayhi ibraahim korkiisa ha ahaato wa calaa nabiyina nabigeenna muxamadana calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato afdalu salaati sallika ugu mudan ee ugu fadliga badan iyo wasalaami salaamta ugu mudan waxaa fiicnayd inuu yidhaahdo calayhimaa maadaama laba nebi uu sheegay ismaaciil iyo ibraahim kii dambe keligii u celiyey oo damiirka u noqonaya laakiin labadaba inuu isku daro ou yidhahdo calayhima wa calaa nabiyina afdal asalaati wasalaam ayaa marka ajwad ahayd oo fiicnay walahu min alcumri alaatun wa situuna sana walahu waxaa u sugnaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam min alcumri yacni muddaduu adduunyada ku noolaa oo cimrigiisa ah alaatun wa sana saddex iyo lixdan sano ayaa u sugnaatay bimacnaa muddatu xayaatihi fi dunya muddadu adduunyada ku noolaa waxay ahayd eh, saddex iyo lixdan sano ayah minha arbacuuna qabla nubuwa waxaa ka mid ahaa saddex iyo lixdankaa sano afartan sano oo qabla nubuwati nebinimada ka horreeyey intaan ficlan ilaahay nebi ka dhigin oo loo waxyoon afartan sano ka horreeyaa u sugnaatay wa alaaan wa cishruuna nabiyan wa rasuula iyo saddex iyo labaatan sano ayaa u sugnaaday nebiyan xaaluu nebi yahay wa rasuulan iyo xaaluu rasuul yahay waxay ka dhigan tahay walahu yani markaa alaaan waishruuna ama wa minha alaaan waishruuna wa minha waxaa kaloo ka mida ah, alaaan waishruuna saddex iyo labaatan sano nebiyan xaaluu nebi yahay wa rasuulan iyo xaaluu rasuul yahay saddex iyo labaatankaas sano nebi iyo rasuulba waa ahaa nubbia biiqra waxaa nabi lagaga yeelay oo loogu waxyooday eh, biiqra suuradda iqra baa ugu horraysay yacni qur'aankii loogu waxyooday wa ursila bilmuddasir waxaa lagu soo dira oo rasuul lagaga yeelay muddasir wa baladuhu makka nabiga calayhi salaatu wasalaam beledkiisu makatu waa makaa wahaajara ila almadiina madiina intii ka ahaatayna waa u hijrooday nabigu calayhi salaatu wasalaam markay gaaladii dhibaateeyeen go'aansadeenna dilkiisa inay dilaan baa ilaahay u idmay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam hijroodo oo madiine u hijroodo nebiga calayhi salaatu wasalaam muddadii noloshiisu waxay ahayd saddex iyo lixdan sano ayay ahayd taasna waxaa ku soo aroortay axaadiis mutacadida oo sixaaxa ku sugan oo saxaabo kala duwan soo wariyeen waxay sheegeen marka asxaabta qaarkood waxay sheegeen saddex iyo lixdan sano waana sida markaa riwaayaadku u badan yihiin tuwufiya nabiyu sala allahu alayh wasalam wa huwa ibnu alaain wa sittiina sana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey isagoo markaa saddex iyo lixdan jir ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday riwaayaad kaleoo saxaabada qaar laga soo wariyey oo sheegaya lixdan sano ama shan iyo lixdan sano waa jiraan sida xadiiska ibnu cabaas inuu cabdullaahi bnu cabaas uu yidhi tuwufiya rasuul lahi sala allahu alayh wasalama wa huwa bnu khamsin wa sittiin nabiga waxaa loo ofsaday isagoo shan iyo lixdan jir ah ayaa loo ofsaday muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa kaloo soo arooray watawafaahu allaahu ra'sa sittiina sana anas marka ayaa markaa sidaa yidhi saxiixana waa ku sugantaha iyadoo marka waxa weeye anas haddana laga hayo saddex iyo lixdanka sano imaam albukhaari wuxuu uhi riwaayatu alaain wa sittiina akar riwaayada ama werinta la soo wariyey saddex iyo lixdan sano nebiga cimrigiisu inuu ahaa baab fara badan oo riwaayaadka kale ka badan nawowi waxau yidhi hiya asaxuha wa ashharuha riwaayada saddex iyo lixdanka sheegaysa yadaa marka waxa weeye sixo badan yadana caanimo badan alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wamaa khaalafaha fahuwa shaadun aw mu'awalun alxaafid ibnu xajar waxa uu yidhi wixii sidaa khilaafsan saddexiyo lixdankaa sano ee cimriga nebiga kaga warramayaa ee sidaa ka duwani ama waa shaad oo riwaayaadkii maxfuudka ahaa ee fara badnaa bay khilaafsan tahay ee xoogga badnaa ama waa shaaddo ama waa mu'awal mu'awalku wuxuu noqonayaa marka leeyahay waa mu'awal marka la yidhaahdo waa shan iyo lixdan sano sida xadiiska ibnu cabaas in la yidhaahdo sannaddii uu dhashay dhexdeeda dhashay iyo sannadii uu dhexdeeda dhintay baa labadaba la tiriyey sidaasay shan iyo lixdanka ku noqotay taawiilku saasuu noqonaya riwaayada lixdanka sheegaysa taawiilkeedu wuxuu noqonayaa in la yidhahda tiradii buuraha ahayd ee caqdigii buurada ahaa baa la sheegay oo carabtu waxay samayn jireen wakhtiyada qaarkood tarxul kasri inta jacabkaa inay tuuraan oo tirada buuraha sheegaan marka waxa weeye saddexdii dheerayd baa la tuuray tiradii isku buuraha ahayd baa la sheegay ee cuquudda ahayd markaa lix caqdi yacni cuquud marka lix ah yacni lixdan sano saasu ku noolaa inta yare markaysaa markaa dheeree saddexda sanaana waa tarxulkasri baa lagu sameeyey waa usluub luqatulcarab lagu yaqaana marka nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex iyo lixdankaas sano ayuu ku dhintay wakadalika abuu bakr saddexiyo lixdan sanuu ku dhintay wa kadalika cumar saddexiyo lixdan sanuu ku istishaaday haakada cimriga ummatu muxamed wuxuu u badan yahay haalibkiisu maa bayna sittiin ila sabciin sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin cimriyada ummaddaydu bimacnaa haalibkoodu waa inta lixdan iyo toddobaatan u wa aqaluhum man yajuusu dalik waxa yar inta markaa intaa dhaafta oo ka tallowda oo toddobaatan ka dhaafta waa qaliil marka loo eego inta ku dhimata in ka yar toddobaatanka yani dadka qaarkood ma gaadhaanba lixdanka dadka qaarkoodna toddobaatanka way dhaafaan laakiin haalibku yacni markaa lixdan iyo toddobaatan inta udhaxaysa ayay markaa haalibkooda ku dhintaan sanawaadka la sheegayaa waa qamari waa qaar dayaxa laga tiriyey marka dayaxa laga tiriyo ayay intaa noqonayaan maaha shamsi ma aha afartan sano way ka horreeyeen nebinimada waa ka horreeyeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii afartan sano u garowday baa loo waxyooday oo nebi laga yeelay arbaciina sano afartanku waa dhammaadeen saddex iyo labaatan sano oo qamari ana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa nebi iyo rasuul ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi iyo rasuul ayuu ahaa waa kii shucarada qaarkood ay yidhaahdeen wa atat calayhi arbacuuna fa ashraqat shamsu nubuwati minhu fii ramadaan wuxuu yidhi waxa u timi afartan sano ayaa soo martay nebiga calayhi salaatu wasalaam fa ashraqat shamsu nubuwati minhu fii ramadaana yani markaa shamsu nabowa waxay markaa ku soo yani baxday ramadaan gudaheed oo qur'aanka markii loo waxyooday yani waxa weeye qur'aanka waxaa la soo dejiyey si jumlo ah samaa'udunye loo soo dejiyey ramadaan gudaheed shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan nabiga calayhi salaatu wasalaam qur'aankii ugu horreeye lagu soo dejiyaa wuxuu ahaa suuradda iqra' inteeda hore shanta aayadood ee ugu horeeya iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayadahaasaa ugu horreeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo qaaru xiraa ku cibaadaysanaya oo allah ku caabudaaya ayaa jibriil u yimi akhri buu yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa ana biqaari mid wax akhriya ma ihi anigu mid wax akhriya ma ihi dabeedna waxa weeye waa ku celiye waa ciijiyey dabeedna wuxu uhi iqra wuxuu uhi maa ana biqaari mar saddexaad buu ku celiyey markii dambe wuxuu ku uhi marka laga bilaabo wuxuu ahaa nebi ayuu ahaa hore ilaahay waa u qadaray inuu nebi noqon doono laakiin ficlan nebiga waxaa laga yeelay markan baa nebi laga dhigay markuu afartan sano gaadhay baa nebi laga dhigay afartankaa sano wixii ka horreeyey waxay ahaayeen qabla anubuwa ama qabla albicsa nubuwada ka hor ayay marka ahayd amaa xadiiska markaa soo arooray oo tilmaamaya kutibtu nebiyan wa aadamu bayna alruuxi waaljasad yacni saa ku soo arooray waxaa laga tilmaamayaa in qadar ahaan sidaa la sii qoray baa laga tilmaamaya ama riwaayada kale ee sheegaysa kuntu nebiyan hadday maxfuudo noqoto asaxdo lafteedu waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo yacni kowniya qadariya yacni in la qadaray saas in looga jeedo laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdaan kutibtu lafdiga sheegaya ayaa maxfuudo ah oo tan kale shaaday ku xambaaran calaa kulli xaal haddii markaysa marka ay sugnaato lafteeda waxaa lagu xambaaraya macno waafaqaayo macno riwaayada kale waafaqaya lagu xambaaraya marka laa yushkil waxaa lagu soo dejiyey markii dambena suuradda muddasir awalkeedaa lagu soo dejiyey yaa ayuha almuddasir qum faandir warabbaka fakabbir waa inoo keenayaa yacni marka aayaadka ugu horreeya suuradda marka almuddasir ayaa nebiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo la amray dadka inuu u digo saddex iyo labaatan sano ayuu wuxuu ahaa nebi iyo rasuul ma alfarqu bayna alnabiyi waalrasuul nebi iyo rasuul maxaa u dhexeeya jumhuurka culammadu waxay yidhaahdaan nebi waxaa la yidhaahdaa waa insaan lab oo yacni markaa loo waxyooday sharci loo waxyooday waxyi walam yu'mar bitabliiqih dadka inuu gaadhsiiyana aan la amrin kaasaa waxaa la yidhaahdaa nebi baa la yidhahdaa nebi ayaa la yidhahdaa waa man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqih rasuulna waxaa la yidhahdaa man uuxiya ilayhi bisharcin wa umira bitabliiqih waa kii waxyi ama sharci loo waxyooday oo dadka inuu gaadhsiiyana la amray jumhuurka culammadu sidaasaa mashhuurka ah inkastoo culamada qaarkood ay istishkaaleen oo ay yidhaahdeen say u dhici kartaa nebi ilaahay uu u waxyoodo nebi ka yeelay inaan la amrin dadka inuu gaadhsiiyo oo xumaanta ka reebo wanaaggana amraasay u dhici kartaa iyadoo la ogsoon yahay yacni aaxaadda ama afraadda ummadda oo atbaacu alambiya ka mid ah in macruufka inay amraan xumaantana inay reebaan in la amray oo ummaddeenna iyo ummadihii horeba de waxay farsoonaayeen inay xumaantana reebaan walow si kifaa'iyaba ha u saaraatee yani markaa wanaaggana amraan laakiin yani fardi kifaaiya ayuu marka waxawn ahaa laakiin qad yatacayan cala bacdi innaas wakhtiyada qaarkood buu caynoobaa fardu cayn noqdaa ummadii hore iyo ummaddan ummatu muxamed dhammaan waxaa la amray wanaagga inay dadka faraan xumaantana reebaan waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar ummadii hore laftooda waa farsoonaayeen xumaantana inay dadka ka reebaan wanaaggana amraan saas aawadeed baa lagu dhaleeceeyey kuwii xumaanta dadka u diidi waayey oo ummadii hore ka mid ahaa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun qowlkaasi calaa kulli xaal odhanaya nebigu waxyi baa loo waxyoodaa nebigaan rasuulka ahayn waxyi inta loo waxyoodo iyo sharci ayaan la amrin dadka inuu gaadhsiiyo isagu inuu ku cibaadaysto la amraa ishkaalkaasi kolley waa ku soo arooray culammada qaarkoodna waa ictiraadeen xadiiskii muslimna waxaa ku soo arooray lam yakun nabiyun qablii ila kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamuhu lahum wa yundirahum shara ma yaclamuhu lahum nebi kasta oo ka mida nebiyadii ka horreeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaq waajiba waxa ahaa inuu ummaddiisa tusiyo khayrka uu ogyahay wuxuu khayr uga ogyahay inuu tusiyo uuna uga digo sharka uu ogyahayna uga digo bacdu ahlicilmi tafriiq labaad bay ku tageenoo waxay yidhahdeen nebi waxaa la yidhaahdaa shareeco nebi ka horreeyuu jadiidinaya cusboonaysiinaya rasuulkuna tashriic jadiid ah ama sharci cusub oo isaga loo waxyooday ayuu la imanaya tafriiqana culammada qaarkood baa ku tegey taa lafteeda waxay ishkaal gelinaysaa nebi aadam nubuwadiis oo nebi ka horreeyo sharcigiisa uu jadiidinayaa ma jirino rasuulla ma ahayna nebi buu ahaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen sida alcallaama almucallimi wuxuu yidhi annabiyu man umira biirshaadi ahlihi waman yatayasaru lah wاlrasuulu man umira bالtajarudi lidacwati qowmi wamulaaxaqatihim wamunaadaratihim fayakunu alrasuulu wاlnabiyu mursalayni bilmacna alcaam ila anahu yakhtalifu nawcu lirsaal cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi alyamaani waxau idhi nebi waxaa la yidhaahdaa waa kii la amray inuu ehelkiisa irshaadiyo ou hanuuniyo iyo ciddii kale u fududaatee u sahlanaata laakiin si caama aan dadka loogu soo dirin yacni si markaa guud walow qowmkiisaba markaa si guud loogu soo dirin qowmkiisoo dhan ama ummadoo dhan laakiin ehelkiisa iyo cidda ka agdhow yacni markaa inuu wax u sheegaa la amray rasuulna waxaa la yidhaahdaa man umira bitajarudi lidacwati qowmin wa mulaaxaqatihim wa munaadaratihm rasuul waxaa la yidhahdaa kii la amray inuu u banbaxo yeedhista uu qowm u yeedhaayo ama dadkoo dhanba u yeedhaayo iyo markaa inuu yacni dacwadda yacni arrinka noocaasa qowmka uu ku haleelo oo uu markaa raadsado yacni markaa siduu wax ugu sheegi lahaa hadday ka yaacaan ka daba tago wax u sheego uu la doodo xujada ku oogo u caddeeyo ku celceliyo yacni marka ka sidaa la amray dacwada tajarud inuu la yimaado rasuul baa la yidhaahdaa calaa haada wuxuu idhi rasuul iyo nebi labaduba mursalayn waa yihiin macnaha caamka marka laga eego laakiin nooca irsaalka kala duwan midna irsaal yacni markaa maxduud ah oo bimacnaa ehelka iyo qaraabada iyo intan ka agdhowun ku kooban weeye midna waxa weeye waa irsaal ka ballaadhan ee qowm dhan loo soo diraayo ama dadkoo dhan loo soo diraayo sida nebi maxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam tafriiqa caynkaasi kolley waxa weeye ishkaalaadka ku imanaya waa yar yihiin ibnu taymiya wuxuu leeyahay markaa weji uu sheego oo rasuul iyo nebi ku saabsan laakiin wuxuu ku dhow yahay markaad ka eegto tacriifka uu nebiga tacriifinaayo inuu ka jumhuurka waafaqaayo xagga rasuulka waxaad mooddaa inuu nowcan maa ka yara duwan yahay yacni tacriifkii jumhuurka laakiin xagga markaa nebiga tacriifkii jumhuurka ayuu waafaqaya calaa kulli xaal rasuul iyo nebi waxaa jamaahiiru ahlicilmi qabaan in farqi u dhaxeeyo oo caam iyo khaas ay kale yihiin oo rasuul kasta oo bashari ahi nebina waa yahay laakiin nebi kastaa rasuul maaha rasuulladuna waa qayb ka mida nebiyada waa nebiyada qayb ka mida rasuul iyo nebina marka la eego waxaa markaa fadli badan rasuulkaa fadli badan waayo risaaladii nubuwana waa koobsanaysaa saas aawadeed bay culammadu yidhaahdaan yacni markaa risaalo kasta nubuwna waa ku guda jirtaa laakiin nubuwo kasta ilaaba ilaa risaala kuma guda jirto ee inay risaala raacdo iyo raacin labaduba waa dhici kartaa rasuul kasta nebi waa yahay fa kullu rasuulin nebiyun walaysa kullu nebiyin rasuula waxaa soo arooray xagga marka laga eego cadadka rasuullada xadiis sheegaaya saddex boqol iyo dhowr iyo toban eh, rasuul inay ahaayeen xadiiskaana culammada qaarkood ay quweynayaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kaana aadamu nebiyan mukallama riwaayaadka qaarkood lafdiga mukallama kuma sugnaa kaana aadamu nabiyan aadam nebi buu ahaa kaana baynahu wa bayna nuuxin casharatu quruun aadam iyo nuuxna waxaa u dhexeeyey toban qarni baa u dhexeeyey wa kaanat irusulu alaaa miatin wa khamsata cashara rasuulladuna waxay ahaayeen saddex boqol iyo shan iyo toban rasuul bay ahaayeen xadiiska waxaa soo wariyey ibnu xibbaan iyo ibnu mandah iyo tabaraani fi lkabiir walawsat iyo xaakim waxaana saxiixiyey ibnu mandah iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo albaani intuba waa saxiixiyeen marka rasuullada cadadkoodu saddex boqol iyo dhowr iyo toban ayay ahaayeen nebiyada cadadkooda xadiis lagu soo wariyey waa jiraa culammada qaarkood waa daciifinayaan xadiiska bacdu ahlicilmi oo xadiiska quweynayaana waa jiraan culammada marka waxa yani markaa quweeyeyna waxaa ka mida waa xadiiska abi dar e eh. waxaa ka mida xaakim iyo ibnu xibbaan iyo albani albaanina waxa uu yihi waa saxiixun likhayri wa xadiiska tilmaamaya yani cadadka nebiyada yani markaa ka warramaya ee sheegaya cadadka nebiyadu boqol iyo kun oo nebi inay ahaayeen boqol kun oo nebi inay cadadka nebiyadu ahaayeen laakiin bacdu ahlicilmi xadiiska waa daciifinayaan oo jamac culammada ka mid a ayaa xadiiska daciifiyey oo yidhi markaa ma sugna marka waxa weeye waxaa qofka ku filan inuu nebiyada ilaahay oo dhan ijmaalan u rumeeyo ayaa markaysaga ku filan inuu cadadka ogaadaana yacni markaa laasimkuma aha nebiyadana markaa qaarna waa laynoo sheegay iyo rasuullada qaarna waa laynoo sheegay magacyadoodaa laynoo sheegay qaarna laynooma sheegin waa laynoo ijmaaliyey oo qaar laynooga qisoodiyo qaaran laynooga qisoon mid walba waa leeyihiin sida ilaahayba qur'aanka inoogu tilmaamo inoogu sheegay marka waxa weeye intaan laynooga qisoone laynooga warramin baana markaa sii tiro badan oo cadadkoodu ka sii badan wuxuu sheekhu yihi raximah wa baladuhu makkatu wahaajara ila almadiina nebiga calayhi salaatu wasalaam beledkiisu waa maka maku ku dhashay makaanuu ku barbaaray oo ku weynaaday muddo yaroo uu maka ka maqnaa waa jirtay wakhtigaa hore oo wakhtigii xalimat sacdiya ay nuujinaysay ee miyiga markaysa ay la qabatay waa ka maqnaa intii kale wuxuu joogay markaysaa waxa maka ayuu joogay marmaruu ka yara baxo yacni markaa mooyaane oo waxa weeye wakhtiyada qaarkood safar markaysaa uu kaga yara baxa mooyaane yacni marka haaliban wuxuu joogay maka ayuu joogay isagoo maka joogaa ilaahay markaa uu waxyooday oo nebi ka yeelay oo rasuul ka yeelay markaana maka waa sii joogay ilaa saddex iyo toban sano ayuu markaana sii joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam maka sii joogay oo dadkana ugu yeedhaayey islaamnimada iyo diinka iyo tawxiidka ugu yeedhaayey bacda dalik waxaa la amray hijradii wa haajara ila almadiina madiina intii ka ahaatay ayuu hijrooday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo gaaladii markii ay dhibeen dilkiisana ay go'aansadeen ayuu ilaahay amray inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u hijroodo waxaana la amray inuu madiine u hijroodo madiine inuu u hijrooda la amray beledka ilaahay ka soo saaray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa axabu lbilaadi ila allah waa beledka ilaahay ugu jecel yahay waa afdalulbilaad waa beledka ugu fadliga badan nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam isagoo maka ka baxaaya markii hijrada innaki laaxabu axabu bilaadi illaahi ila allah wa axabu bilaadi illaahi ilay wuxuu yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad tahay innaki la axabu bilaadi illaahi ila allah waxaad tahay beledada ilaahay beledka allah ugu jecel yahay ayaad tahay makaay wa axabu bilaadi illaahi ilay waxaana tahay beledada ilaahay beledka anna aan ugu jeclahay baa tahay walowlaa anna qawmaki akhrajuunii minki maa kharajtu minki wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkaagu inay yacnii isaareen haddaynay jiri lahayn kaama bixin yacnii sababtan kaaga baxay waa saaritaanka ehelkaagu ay bixiyeen oo isaareen bimacnaa igu kallifeen inaan baxo taasna waxay ahayd markay go'aansadeen inay dilaan nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi hadduu ilaahay soo diro dadkii loo soo diray idan la'aan inuu ka baxaa uma bannaana marka iyadoo risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay caam tahay haddana waxa weeye ilaa loo idmay inuu maka ka baxo oo ka hijroodo nebigu kama hijroon calayhi salaatu wasalaam laakiin markii loo idmay ayuu ka baxay oo ka hijrooday xadiiskaa hore aynu soo sheegnay innaki la axabu bilaad illaahi ila allah culammada qaarkood waa quweeyeen waxaanay tilmaameen xadiis xasana inuu yahay waxaanu daliilu yahay ana makkata afdalu min almadiina inay maka ka fadli badantahay madiina waa la ysku waafaqsan yahay makiya madiina beledada ilaahay inay ugu fadli badan yihiin oo ugu mudan yihiin laakiin culammadu waxay isku khilaafaan labadooda iyomaa sii fadli badan jumhuurka culammadu waxay leeyihiin makkatu afdalu min almadiina makaa ka fadli badan madiina imaam maalikna waxau ihi may madiinatu afdalu min makka madiinaa ka fadli badan maka imaam maalik baa ku tegey laakiin jumhuurka culammadu sida kaley qabaan sida jumhuurku qabaan baana saxan jamaahiirta culammadu siday ku tageen oo ah inay maki ka fadli badan madiina ayaa arjax ah waxaana u daliila xadiiskaasaa u daliila inaki laaxabu bilaad illaahi ila allahi wa axabu bilaad illaahi ilaya walowlaa ana qawmaka akhrajuunii minki maa akhrajtu minki xadiiskaas ayaa u daliila madiinana waa beled fadli badan saas aawadeed baa yacnii sabirka shiddada madiina iyo dhibta madiine lagu sabro iyo dhimashada lagu dhintaaba fadli gaara ay leedahay gaara ay leedahay saas aawadeed baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey man sabara cala la'waa'iha kuntu lahu shafiican yowma alqiyaama rawaahu muslim fi saxiixih shiddada madiina iyo jawigeeda adag qofkii ku sabree ku adkaysta ee bimacnaa muuminaa loo jeedaa aakhiro waxaan u noqdaa mid u shafeeco qaadayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuntu lahu shafiican yowma alqiyaama waxa kaloo uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dhimashada lagu dhintaa madiina inay fadli leedahay buu sheegay oo waxa uu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam ruuxa madiine ku dhinta kuntu lahu shafiican yowma alqiyaamah waxaan u noqdaa mid u shafeeco qaadaya maalinta qiyaame ayaan noqdaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa fii riwaayatin kuntu lahu shafiican aw shahiidan yowma alqiyaama riwaayo kalena saasaa ku soo array waana xadiis saxiixa saas aawadeed baa ahlucilmigu waxay ahaan jireen awaakhirulcumriga qaar madiine markaysaa waxaan yacni u yacni safraa oo madiino taga si ay ugu dhintaan ayaa ahlucilmi badani ay samayn jireen oo ay marka waxaweeye qaban jireen marka fadli weyn baa u sugnaaday taasna marka labada beledee uu ilaahay u dooray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labaduba saasay u mudan yihiin oo u fadli badan yihiin maka iyo madiine mid walba madiine markaa hijrada u hijroonayay sababta ay gaaladu u go'aansadeen inay dilaan inta aanu hijroon sababtu waxay ahayd waxay ogaadeen qoladii reer madiina in markaa waxa weeye ay markaa jamac badan oo ka midi islaameen waxay kaloo ogaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay markaa weeye dalbayaan inuu u yimaado waxay kaloo arkeen saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ee reer maka ahaa iyagoo gurmaya oo maalinba qaar hijroonaya oo madiine u hijroonaya markaasay deedna isu yimaadeen markaasay waxay yidhaaheen maxaa tala inuu ah daarunadu way ku shireen markay daarunadwa ku shireen oo halkaa isugu yimaadeen baa shaydaankiina ka soo qayb galay isagoo muuqaal oday weyn iska soo dhigay oo cimaamadan buu shaydaankuna shirkaa ka soo qayb galay markaasuu yidhi xaggan iyo najdi baan ka imiye bal hadda shirka waa idinla xaadirayaaye wada markaasaa dabeedna markaa taladii qaar soo jeediyeenoo markaasaa waxay yidhaahdeen aan xidhanno oo markaysaa meel ku xabisno wuxuu yidhi taasi tala ma aha shaydaankii baa odhanaya shaydaanku wuxuu samayn karaa suurad bini aadam buu kuugu iman karaa hadduu doono sheikh cimaamadan isagoo muuqaalkii abuu kuu iman karaa ya dadka qaarkood waxay yidhaahdaan xabaasha sheekh hebel baanu tagnay oo dabeed marka isagoo cimaamada buu noo soo baxay qofkii dhintay ma soo bixin waxa u soo baxee sarcaadka tusaya waa shaytaan weeye doonaya inuu lumiyo shaytaan weeye markaasuu dabeedna uu yidhi taasi tale ma aha haddaa xidhataan oo meel ku xidhataan qowmkiisaa idiin imanaya iyagaa idinka furanaya mid kalea wuxuu yidhi aan musaafurinno shaydaankiibaa hadlo wuxuu yidhi taasina tala ah haddaad musaafurisaan meesha kale uu tago ayuu dad ku samaysanayaa markuu awood yeeshuu dib idiin soo weerarayaa tala maaha taasina abujahal baa hadlay wuxuu yidhi aniga waxaa ila quman jilibada quraysheed iyo lafaha qurayshi ka kooban tahay mid walba inaan dhallinyaro ah in laga soo saaro laga soo xulo iyadoo jilib kastaba oo quraysh ka mida ah, inaan laga soo saaray dhallinyaro ah dhammaantoodna mid seef loo dhiibo mid walba seef in la yidhaahdo mar keliya ku wada dhufto ku kulmiya si aan loo odhan reer gaaraa dilay iyo laf gaara iyo jilib gaaraa dilay si aan loo odhan yaa lafaha qurayshyadoo dhan yacni dhallinyaro ka koobani hal mar seefta ha ku kulmiso ha wada dilaan qoyska uu nebigu ka dhashay qoyska uu maxamed ka dhashay quraysh oo dhan lama wada dagaalami karaan waxay ku khasbanaanayaan markaa inay ma qaataan shaydaankii baa hadlay isagaa yidhi taladu sida inankaasi sheegay weeyi isagaa shirgudoon meesha ka ah yaa taladii waa taabuul sidii baa la ysla guddoonsaday waxay dooneentii inay ku tallaabsadaan saasay dooneen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaaday abuubakaroo doonaya inuu hijroodo oo ka daba tago saxaabadii hijrootay markaasu uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa in lay idmo inaan hijroodo marka ha hijroona isug nebigaa baajiyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxa weeye laba tuldoodo geela oo rakuubba ah ayaa loo dhiibay ayay u dhiibteen nin markaa dalyaqaan ah oo la odhan jiray cabdullaahi bnu urayqit la odhan jiray waa nin gaal ah laakiin waa gaal ay ammaanadiisa isku hallaynayeen oo inaanu ku ballan furayn sirtoodana bixinaynin ay filayeen dalyaqaanna ah. ninkaasay u dhiibeen labadii tuldood waxay yidhahdeen soo daaji saddex markaa habeen iyo saddex maalmood markaad soo daajiso yacni halkaa isugu keenkeen nebiga iyo abubakar waa baxeen godka qaaru sawr bay galeen waa buur yacni dheer oo buuraha maka ka mida ah. godkaasina wuxuu ku yaallaa xagga sare ee dhalada ayuu ku yaallaa dhalada buurta ayuu ku yaallaa godkaasay galeen gaaladii waa raadiyeen waa baadi dooneen waxaa la yidhi cidda markaysaga muxamed keenta madaxiisa ama abubakar keenta ama labadaba keenta intaasoo geela la siinaya carabtuna geela aad bay u jeclaayeen saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood godkaasay ku jireen goorta uu nebigu u imanayo abubakar u imanayo waa goor gadiid oo dadku ay kala xaroodeen nebiguna uu hagoogan yahay oo meel fog inaan laga garan uu doonayo hagoog madaxiisa uu jiqiga siiyey markaasaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam idan dalbay inuu abubakar u soo galo markaasaa abubakar markii la yidhi nebigii calayhi salaatu wasalaam baa ku doonaya wuxuu yidhi watigawakhtiganoo kale arrinunbaa soo saaray oo u idmay inuu soo socdo markuu soo galay ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka kale inaga saar abuu bakar wuxu uhi yaa rasuul allah waa ehelkaagii kuwani waxay kaa sheegayaan ma jiro ya waxay kaa sheegayaan ma jiro waayo sheegista nebiga wax laga sheega waxay ka dhigantay abubakar wax laga sheegay marka ubadkiisa iyo reerkiisu toonna yacni marka waxa weeye waxba ka sheegi maayaan markaasuu nebigu u sheegay uu yihi waa lay idma inaan hijroodo markaasaa dabeedna markiisa marka abuubakar labada tuldood u dheebayaa ninkaas cabdulaahi bnu urayqid yacni iyaguna markaa saasay godka ku galeen waxaa markaa godka ugu iman jiray oo raashinka u keeni jiray asmaa bintu abi bakrin adhiga intay kaxayso oo markaysaa daajiso oo yacni marka agaarkaas ayaa marka dambe adhiga la soo marin jiray yani marka waxa godkeena ugu geyn jirtay buurtay kori jirtay kana soo degi jirtay saqda dhexe markay tahayna yacni markaa ina abibakar ayaa maalintii oo dhan dee dadku la joogaa waxay ku hadlayaan waxay ku tashanayaan waxay sameeyeen waxay berri damacsan yihiin waxaasoo dhan buu dhegedhegeeyaa markay kala seexdaan jiidkii ma tago saqda dhexe ayuu gudaa khabarkiibuu u geeyaa iyo berri waxay damacsan yihiin iyo halka marka umuurahoodu maraya dabeedna waa ka soo gudaa dabeedna marka waxa weeye subxii inuu dhexdooda ka toosay si ay u arkaan ayuu deedna saa ku seexan jiray ayuu sidaa ku seexan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar waxay ku jireen godkaa saddex habeen iyo saddex maalmood bay ku jireen gaaladu waa soo dul mareen godka afkiisa waa mareen laakiin ilaahay baa ka indhasaabay marka odhanaaya caara markaysa markaa godka afka marka waxa weeye xoog kaga dabooshay iyo ma sugna mid saxan ma aha yacni sanad saxiixa looma hayo waxay halkaa ku jiraanba markii saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood dhammaadeen oo doonitaankii uu yaraaday wax sheega ay waayeen meel walba ay mareen oo daaleen saddexdaa maalmood dabadeed baa markaysa markaa cabdullahi ibnu urayqid kaxeeyey dariiqii dadku yaqaaneen badankoodu nin dalyaqaan uu ahaaye muu marin dariiq aan dadka badankoodu aqoonin ayuu mariyey oo dad naadiri yaqaaniin aan waddadii caadiga ahaydee la mari jiray in madiine loo mari jiray aan ahayn halkaasuu dabeedna markaysa markaa kaxeeyey siduu u wadayna marka waxa weeye wuxuu ku geeyey madiinuu ku geeyey lacag bay waxay kula heshiiyeen xoolo inay siinayaan muqdurkaa yar ay kula heshiiyeen buu ka doorbiday inuu markaa waxa weeye markaa sheego oo xoolaha badane ay qurayshi lulayso inuu qaato ya laakiin ninkii noocaas ahaa maca alasaf gaalnimuu ku dhintay low kaana alamru bitamanii haddii arrinku tamani isku beddelaayo islaamnimaa loo tamaniyi lahaa laakiin ninkii nooca ahaa yacni waxa weye wuxuu ku dhintay gaalnimuu ku dhintay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu madiine ugu hijrooday madiinu dabeedna tobankii sane dambe deganaa wakhtiyada uu markaa ama safar uga soo baxo ama xaj ama markaysaa waxaan cumro ama jihaad uga soo baxa mooyaane inta kale wuxuu joogay tobankaas sanee dambe madiine ayuu joogay markii dambena nebigu calayhi salaatu wasalaam madiinuu ku geeriyooday madiinana lagu aasay madiina ayaa lagu aasay bacahahu allahu binnidaarati can ashirki wa ila altawxiid ilaahay waa soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la soo diray binnidaarati nidaara nuunku waa hoos dhigan yahay sida sawaabka ah binnidaarati can ishirki digista uu shirkiga ka digaayo ayuu markaa la soo diray gaalnimada uu ka digaayo in allah cid kale lala caabudo uu ka digaayo wa yadcuu ila tawxiidi tawxiidna dadka ugu yeedhaayo in allah keliya la caabudo oo waxdaaniyada ilaahayna la qiro la caqiideeyo keligiina la caabudo waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisa allah u yidhi yaa ayuha almuddahir kaagan isdedayow qum kac oo fa'andir dig yacnii kacoo dadka u dig oo shirkiga uga dig warabbaka fakabbir rabbigaana weynee oo allahu akbar dheh yacnii tawxiidkana ku weynee wa hiyaabaka fatahhir dharkaagana markaa taahir iyo nadiifi oo qurunka najaasada iyo dembiyada ka taahiri waxaa kaloo loo fasiray wa hiyaabaka yacni dharkaaga bimacnaa camalladaada fatahhir taahiri oo shirkiga ka taahiri sida sheikhuba ku fasiri doono waarujza urhunkana ka dheerow oo ka haajir qurunkii waxaa ka mid a waxa weeye shirkiga iyo sanamada yacni qurunkii waxaa ka mida najaasaadka ayaa ka mida marka najaasada xisiga iyo ta macnawiga mid waliba waa soo gelaysaa shirkiguna waa ka mid walaa tamnun waxa bixin tastakiru xaalaad farabadsanayso wax badan ku tirinayso oo u qabto waxaad bixiso ilaahay dartii u bixisay inay fara badan tahay adoo u qaba ha bixinin ee aday kula yar yihiin waxaad ilaahay dartii u bixisay bixi qofku camalladiisii waa inaan u badsanoo iscajabin sidaa waa loo fasira walaa tamnun ay walaa tucdi tastaksiru ay mustaksiran xaal aad fara badsanayso bimacnaa waxa weyn aad ku tirinayso inay fara badan tahay oo wax badan aad bixisay yacni markaa xaal aad sidaa ku tirinayso yacni ha bixinin ee waxaad bixisa adoo yaraysanaya oo waxaad ilaahay dartii u samaysay iyo waxaad ilaahay dartii u bixisay yaday kula yaryihiin sidaa waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray walaa tamnun waxaa bixinin tastaksiru ay mustaksiran xaalaad farabadni ku raadinayso maal badan aad ku raadinayso oo intaad bixisay wax ka badan in lagugu abaalgudo adoo ku doonaayo hibatu sawaab waxa bixinin ee adoo sawaabka ilaahay iyo ajarka ilaahay ku doonaaya yacni wax bixi walirabbika fasbir rabbigaa dartiina u sabir wa macnaa qum faandir macnaha ay leedahay qum istaago faandir dig yundiru can ishirki wuxuu ka digaayay nebigu calayhi salaatu wasalaam shirkigu ka digaayey wakadaa akhlaaqda xun iyo markaysaga fawaaxishtana waa ka digaay laakiin shirkigu waa ka ugu muuqa dheer uguna mudnaa uguna horreeyey wayadcuu ila tawxiidi tawxiidkana dadka waa ugu yeedhay warabbaka fakabbir rabbigaa weynee ay cadimhu bitawxiid tawxiid ku weynee wa hiyaabaka fatahhir dharkaagana taahir iyo nadiifi ay tahir acmaalaka can ishirki camalladaada waxaad ka nadiifisaa ka taahirisaa shirkiga ka taahiri yacni marka waxaway camalka siyaab waa la yidhaahdaa oo waa dhacdaa in camalkii siyaab lagu itlaaqo waa dhacdaa culamada qaarkoodna xadiiska soo arooree tilmaamaya yubcasu lmaytu fii siyaabihi alatii qubida fiiha yacni markaa xadiiska sunanka abi daawuud iyo ay soo wariyeen ee tilmaamaya ibnu xibbaan iyo abu daawuud iyo ay soo wariyeen meydka waxaa lagu soo saarayaa dharkiisii baa lagu soo saaraya culamada qaar waxay dhn waxaa lagu soo saarayaa camalladiisii baa lagu soo saaraya acmaashay ku fasireen waana sida imaam ibnu xibbaanba uu ku fasiray oo wuxuu yidhi yacni qowluhu sala allahu alayh wasalam almayitu yubcasu fii siyaabihi alatii qubida fiiha araada bihi fii acmaalihi camalladiisaa looga jeedaa buuhi ka qowlihi jala wacala wa siyaabaka fatahir yuriidu bihi wa acmaalaka faaslixaa ibnu xibbaan baa odhanaya oo saxiixiisa ku odhanaya yacni waxaa looga jeeday camalladaada markaa taahir iyo nadiifi laa ana almayta yubcasu fii siyaabihi alatii qubida fiiha maydka in dharkiisii lagu soo saarayo nafta lagaa qabtay isagoo ku sugan loogama jeedo id ilakhbaaru ljammatu tusarixu can ilmustafa sala allahu aleyhi wasalam biana annaasa yuxsharuuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurla waayo akhbaarta markaysaga markaa faraha badan lee nebiga ka soo aroortay waxay caddaynaysaa in dadka dhintay lagu soo saarayo lagu soo ururinayo iyagoo cagacad oo qaqaawan la soo saarayo inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen xadiiska waxaa lagu xambaaraya in dharkiisa inta marka hore lagu soo saaro marka dambe in laga siibaayo xashriguna u dhacaayo iyagoo qaqaawan bacsiguna u dhacaayo iyagoo dharkii yacni marka ay ku dhinteen yacni marka eh, ku sugan culamada qaarna sida ay mareen calaa kulli xaal waa qowl jira in la yidhahdo wasiyaabaka fatahir bimacnaa eh, tahir acmaalaka can ishirki mufasiriinta qaarkoodna wejigaa waa mareen warujza fahjur qurunkana ka dheerow arrujzu alasnaamu rujsigu waa sanamada wa hajruhaa hajriga laga haajirayaana tarkuhaa waa tegista laga tegaayo waalbara'atu minha iyo beri noqoshada laga beri noqonaayo wa ahliha ehelkeedana laga beri noqonaayo yacni markaa sanamadana laga beri noqonaayo cidda sanamada caabudana laga beri noqonaayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk